alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wausalii wausalimu cla nabiyihi اlkariim khaatami اlanbiyaai wاlmursaliin wcla aalihi waasxaabihi waaswaajihi اdaahiraati ummahaati اlmu'miniin wcla ataabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wzidna cilma walxamdu lilaahi cla kuli xaal rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qowlii amaa bacdu waa aayadda shan iyo tobane ka mida bilowga suuratu huud suuratu huud waynu soo aragnay arrintii la xidhiidhay hordhaceeda ama muqadamatu suura faalladu nebigu ka bixiyay calayhi salaatu wasalaam suuraddan waxaa ka mid ahaa inay dareen gaara iyo xiise gaara nebiga u samaystay calayhi salaatu wasalaam dhan kale kolka loo eegana xusuus badan ay ku reebtay mid tagta iyo mid soo socotaba uu xusuusanayo maalin maalmaha ka mid abu ah abuubakar sidiiq ayaa ku yihi laqad shibta yaa rasuula allah nebi allo war ciraysatay xoogaa <clears throat> ciro ah ayaa kugu bilaabmay markaa nabigu waxa uu lahaa shayabatnii huud wa akhawaatuha waxaa cirada ii yeeshay suuratu huud iyo suuradaha la midka ah oo waxay ka warramaysaa suuraddu laba arrimood oo maadi iyo mustaqbal ah shay qaybahoo tegay iyo shay qaybahoo soo socda ambiyadii walaalihii ahaa ka horreeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam jidkii adkaay ay qaadeen dareenka ka muuqanaya qisooyinkooda halaagga ummadaha ku dhacay waxaasoo isdaba yaalla kolkaan akhriyayo warwar bay igu abuurtaabuu nebiguna suuradda qaybteeda dambe waxaynu ku arki doonaa ummaddii oo ilaahay aakhiro u qaybinaya shaqiyun wa saciid oo mid walba ilaahay kii guuldaraystayna faallo uu ka bixinayo kii guulaystayna faallo uu ka bixinayo aakhirada xusuusteeda iyo arrinkaa suuradiisa iyo muuqaalkiisa suuraddu ay soo bandhigayso iyaduna waa mid dareenkiisa leh marka saasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam halka laga yaabo innaga waxyaabaha cirada iyo bidaarta inoo yeelaa warwarka iyo walaac iyo walbahaarka adduunyada inuu yahay iyo duruuf qofku uu ka fikirayo adduunyada ah taasaa in fara badan culays qofka saarta cire iyo bidaarna uu la yeeshaa laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam taa wuxuu arkayaa mid marxaliya oo mu'aqatahoo iska kooban wakhtigeeduna dhammaan karayo laakiin kuwayaalaha uu ka warwarayaa waa taa mu'aabadkee dambe <clears throat> saas daraaddeed buu yidhi suuraddaasa iyo suuradaha la mida qiyaamaha ka warramaya xaaladiisa qaala allahu tacaala rabbunaa waxa uu yidhi man kaana qofka ahaada yuriidu alxayaata addunyaa noloshan adduunyada qofka doonaya wasiinatahaa iyo bilicdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum camalkoodii baan u dhammaystiri doonaa fiiha adduunyada wahum iyaga oo fiihaa laa yubkhasuun aan lagu dulmiyaynin oo aan waxba laga yaraynaynin ulaa'ika kuwa noocaasee adduunya raadiska ah alladiina kuwii weeye laysa lahum fil aakhira aakhira aanay ugu dambaynin ila annaar naarunbaa ugu dambaysa waxabida waxa buro baaba-ay maa sanacuu fiiha wixii ay adduunyada ku sameeyeen wa baailun maa waxa buri doona mar kale maa kaanuu yacmaluun wixii ay camal samaynayeenna aakhira ma tirsana <clears throat> saasaa ilaahay uu xusay dadku way kala duwan yihiin ifkan joogaayo qofna waa qofka mu'minka ahe waa qof hankiisu uu weyn yahay ama indheergarad ah ama ididiilo weyn ayuu hayaa halkay ka macdahayna ilaahay wuu baryayaa qofna waa qof hankiisu yar yaryahayoo wax yar oo kooban oo basiidabaa qanciya dadkuna marka ay labadaa qiimaynayaan dee waa la kala duwaa waxaa la yidhaahdaa qofkaa hebel wuxuu ahaan lahaaba dee hankiisaa yar wax yar baaba ku filanba qof wax weyn doonaya ma aha qofka kaafirkaa ah iyo qofka muuminka ah ayaa noocaasoo kale ah qofka kaafirka ah hamigiisa iyo orodkiisa iyo iimaankiisa oo dhan waxay ku urursan yihiin adduunyo tanunbaabuu baryayaaba ilaahay tanunbaabuu ordayaa uu aaminsan yahay laakiin qofka muuminka ahi adduunyada iyo aakhiro labadaba samahooda iyo sacaadadooda ilaahay buu weydiisanayaa subxaana wa tacaala labadubana ilaahay gacantiisay ku jiraan ilaahayna asmaadiisa waxaa ka mid mida ah alkariim mid deeq badan weeye kariim macnihiisu waxa weeye <clears throat> waa wasfi ilaahay inu gaara oo waa ka wax ku siiya jecelna inuu wax ku siiyo aanad uga abaalgudinna intaa cidda laga heli karayaa waa ilaahay waa deeq badne cid wax ku siinaysa inuu ku siiyana jecel abaalgudna aan kaa doonaynin waa ilaahay un tabaaraka wa tacaala lidaalik baa suurat lbaqara haddii aad akhrido aayaadka xajka ka warramaya alla wuxuu eedeeyay kuwii gaalada ahaayoo rabbanaa aatinaa fidunyaa xasana ilaahw adduunyada xasanana siiunbay leeyihin muminiintana ilaahay wuxuu ku ammaanay inay leeyihin rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fil aakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar labadaasuu qolana ammaanay qolana ilaahay eedeeyay halkanna waa noocii oo kale oo man kaana yuriidu alxayaata dunyaa wa ziinataha adduunyada iyo bilicdeeda ziinada waa bilicdeeda waa bilic mar muuqanaysoo baabi'i doonta qofka doonaya waanu u oofin doonaa camalkooda fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun adduunyada camalkiisii loogu oofinayaa lagamana baqaasiyayo macnaha wax laga goosanayo ma jiro halkaa waxa aynu ka arkaynaa qofku samaha uu sameeyo gaal iyo islaam mid kastaba ha ahaadee ilaahay samihiisaa marnaba kama qaadayo xataa qofka gaalkaa laftiisa ixsaanka iyo wanaagga uu sameeyo sidaa aayaddu ay tilmaamayso waa loo qadimayaa waa loo qadimayaa markaasaa adduunyada uun lagu abaalmarinayaa iyadoon waxba laga jarin saa ilaahayba aayadda uu ku xusay subxaanah waxa haddaba isweydiin leh calafkiisi ka badsan maayo haddee ogow intii ilaahay u qoray orodkiisan iyo ugaalowgani waxba kamu kordhinin aayad kale ilaahay ku sheegay sidaa man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau lima nuriid uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyahaa wa huwa muumin fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuuraa marka qofka tan caajilada doonaya waxaanu u dadejinaynaa intaanu doonno qofkaanu doonno buu ilaahay intuu doono iyo qofkii kaleba qofkii doonayaba maaha macnaa waxa weeye intaan doono buu ilaahay yidhi iyo qofkaan doono macnaheed waa wixii u qornaa una calaf u ahaa halkaasay ku urursan tahay marka qofka muuminka ay adduunyadana ilaahay u weydiisanaya adduunyo baraka xalaal ah aakhirana ilaahay wuu weydiisanayaa labadaba ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila naar dee aakhiro naarunbaa kaga horaysa ilaa wixiisii u qadiman yahay xubuud wa xabita maa sanacuu fiiha waataynu xubuudka soo sharaxnayo waa wixii oo muuqaal lahaa oo lagu yidi diilanayo bura uun camalkoodiina waa buray labadaasuu ilaahay israaciy arrinta qiimaha leh insaankana nicmada weyn ah tayada iyo ku xisaabtan leh ilaalinta mudan iyo in lagu lexejeclaabo duunyada maaha waa diinta sidaa daraaddeed baa ilaahay ku xigsiya aayadan afaman kaana buu ilahay yidhi qofka ahaadee calaa bayinatin min rabbi wax xujo cad buu ilaahay ka haystaa wayatluuhu shaahidun minhu xujadaana waxa raacaya markhaati ilaahay xaggiisa ka yimi wa min qablihi waxaana ka horreeyey kitaabu muusa nebi muuse kitaabkiisiina waa ka horreeyey imaaman waraxma labadaa sifu kitaabkaasi lahaayo mid ummadda hagayana wuu ahaa naxariistan u ahaa ulaa'ika kuwa tilmaanta lih yu'minuuna bihi qur-aanka way rumaynayaan waman yakfur bihi qur-aanka cidda ka gaalowda min alaxsaabi gaashaanbuurta ka mida fa naaru mawcidu baa halkii loo ballanqaaday ah falaa taku fii miryatin minhu ha ka shakiin qur innahu lxaqu min rabbik waa xaq ilaahaaga xaggiisa lagaaga keeno lagu hibeeyey walaakina akar annaasi laa yuuminuun dadka intooda badani ma rumaynayaanoo ma iimaansanayaan adigu iimaanso waa calafsado noqon saasaa ilaahay uu xusay xaalka mu'miniinta qur-aanka haysta iyo xaalka ka qur-aankaa ka qatan labadaasuu ilaahay isbarbardhigay macnaha qofka diin laha iyo qofkaan diin lahayn ummadda qur-aan liiyo ummaddaan qur-aan haysanin labadaasibaa qur-aanku isbarbardhigayoo midna ayaan darada haysata midna horumarka uu leeyahay saas weeye oo wax lagu laxajeclaabo oo aad iyo aada u qiimo badan weeye qofka ilaahay uu garansiiyo ama ummadda ilaahay uu garansiiyo lidaalik baa gaalada qaar ka mid ahoo arrimaha faalleeya caalamka waxay idhahdeen ummadda islaamku qibladiiyo qur-aanka oo ay ku midaysan yihin bay naga dheereeyeen oo aan shiicigooda iyo sunnigooda iyo cidnaba saddexdaa arimood qur-aanka iyo qiblada iyo rasuulka sala allahu caleyhi wasalem saddexdaasoo ay ku midaysan yihin oona isku khilaafsanayn ayay inagaga dheereeyeen baydhaah ah, macnaa waa xasad iyo dee wax barnaamijka lagu darsanayo loo khatidayo sidii loo kala firdhin lahaa marka haddaba qofka bayina haysta ilaahay ka timi bayina ilaahay ka timi marka bayinadaas waxaa lagu macneeyey qur-aanka kariimka ah ayaa lagu macneeyey waa xuja waa wax cad oo adigana lagugu ogyahay adiguna aad taqaano iftiinna kuu ah bayina min rabbi halkan ilaahay uhi wayatluuhu shaahidun minhu waxa raacaya markhaati isaga ka mida waa qur-aankii uun qur-aanku bayina isagoo aba ah, haddana waxa raacaya markhaati isaga ka mid a oo cadaynaya xaqnimadiisa markhaatigaasi waa qur-aanku waxa uu sheegaya muxtawaha ahee uu koobsadee uu ugu weyn yahay icjaasku ijaaz macnihiisu waa dii aynu xalayta soo marayne dee waxaa la yidhi qur-aankoo kale keeno way keeni kari waayeen marka waa markhaati qofka muminkaana markhaati buu yahay rasuulkana markhaati buu ahaa oo qur-aanku waana shaahid bayinana wuu yahay labadaba taas waa macno qofkan muminkaah bayinadaana u haystaa wayatluuhu shaahidun minhu markhaati qur-aanka ka mid ahoo mucjisnimadaasana uu haystaa macnaha qur-aanka iyo muxtawihiisa waxa uu koobsaday qaaliga ah ayaa qofka muminka ah u haystaa aawi culimada qaarkoodna waxa ay ku macnaynayaan afaman kaana calaa bayinatin min rabbihi qofka qur-aan haysta xujo iyo daliila wayatluuhu shaahidun minhu markhaati ilaahay ka yimidna uu la socdo malagii soo dejiyeah malakul jibriilna waa markhaati isaguna la socda kaasi waa mid weliba waxaa ka horeeya kitaabkii nabi muuse oo imaam iyo naxariis labadaba ahaa imaam mid hogaaminaya dadka naxariisna marka halkaa waxaad ka aragtay saddexdaa arrimood buu qofkani haystaa bayina markhaati iyo laba markhaati oo midna malaa'igta uu yahay midina basharka uu yahay iyo ahlukitaabka marka qofka intaa arrinkiisa isku hagaagsan yahay waa qofkii mu'minka ahaaye ee weliba rumaysan miyuu la mid yaka intan ka faramaraneen bay daliilna haynin diinna haynin qur-aanna haynin markhaatina haynin labadaa haddii aad isbarbar dhigto dee dadkii waxa lagu qiimaynayaa ilaa diin iyo iimaane iyo manhaj baa lagu qiimaynayaa ka intaa haiyo ka aan haynin se isu barbar iman karaya isma barbar iman karaya markaa ilaahay wuxuu tilmaamay kolley qur-aanka cidda ka gaalowday waa gaashaambuur oo waxay isu gaashaanbuuraystaan diinla-aanta iyo islaamka horimaatinkiisa marka halkuu ilaahay kaga aarsanayu xuso waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawcidu cidda ka mid ah gaashaanbuurtaee ka gaaloobaysa qur-aanka aniguna mawcidka naar baan uga dhigay qur-aanka ha ka shakiin qur-aanku waa xaq dadka intooda badani ma rumaynayaan intaaba ogow adugu ha ka shakiin dee nebigu kamaba shakiin calayhi salaatu wasalaam oo isagaaba dadka gaadhsiinaye waa qofkii lala hadlayay aayaddu ay la hadlaysay nebigoo jooga iyo nebigoo maqanba calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ah inuu kitaabkiisa ka shakiyo xaqnimadiisa iyo inuu ilaahay ka yimi xaggiisa iyo inuu saluugo oo uu qawadu isidhaahdo kari kugu filaan maayo intuba waa waa arrin aan ka suuroobayn qofka muuminka ah sidoo kale ha ku qiyaasin dadka farabad dhinac ay u bataan meesha markay arrintu diin taagan tahay cod lama eego cod waxaa la eegaa meelaan nas iyo daliil iyo diini jirin baa cod la eegaa oo la yidhaahda xaggeeba aqlabiyadu ay raacday arrintu markay ra'yi tahay baa la ydhaa dhinaceebaa loo batay laakiin kolka ay nas iyo diin iyo daliil taagan tahay qadciya haabitahoo sugan markaa waxaa la ydhaahdaa xaggeebuu nasku jiraa unbaa la ydhaahdaa xaguu nasku jira waa arrin asalahoo dee aad u muhiima war shaygaa diinta maxay ka tidhi waxa iyo waxa iyo waxaasay ka tidhi oo wax jiroo la ogyahay weeye marka cod lama gelinayo haddii boqol cod meel isku raacaan midna uu naska waafaqa kaasunbaa jira waa usuusha loo baahan yahay qofka muminka inuu aamino ama dadku had iyo jeer marka ay nidaam samaysanayaan waa inay idhahdaan tolow nidaamkaasi shareecadda asal ma ku leeyahay asalka uu ku leeyahy maxaa sheegaya daliila halkaa in laga tixraacay u baahantay markaa saa daraaddeed baa ilahay uhi walaakina akar annaasi laa yuuminuun ummadii waa cawlamatul ashyaa baad imika arkaysa wax waliba waxaase caalamiya ah, caalamku saa ma yeelin alcawlama waa meesha la isu dhex galay wey dadkii dadbaa ka dambeeya oo ka dhex hadlaya abaariista iyo iyo kuwa ay adeegsanayaan ayaa akaru naas ka dhex hadlaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam aad buu arrimahan uga warramay digniintan uu ilaahay siiyey dadka isaguna xadiidkii saxiixaynku ku adkeeyay dadku fidrada iyo abuurka iyo islaamka wanaagsan ilaahay uu ku abuuru ku keenay inaan lagaga duulin oo aan laga bedelin waman adlamu yaa ka gardaro badan miman iftaraa cala allaahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratee waxaan diinahayn ilaahay ka sheegay ee ka wariyey yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne ulaa'ika kuwa cudurkaa qaaday ee ilaahay ku been abuurtay yucraduuna calaa rabbihim ilaahay baa loo bandhigayaa maalinta qiyaamahoo la horkeenaya wayaquulu lashhaad markhaatiyaduna waxay odhan doonaan haaulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeya kadabuu calaa rabbihim kadabuu waxay ku been abuurteen calaa rabbihim ilaahay bay ku been abuurteen maxaan diin ahayn bay dadka diin uga dhigeen alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin nacdasha ilaahay daalimiinta dushooda ha ahaatabay markhaatiyaashu leeyihin daalimiintii haddii ay tilmaameenna aladiina yasuduuna can sabiili illaah waa kuwa jidka ilaahay xaqa ah dadka ka dhababay ee ka horjoogsaday wa yabquunahaa ciwajan jidkiibay doonayaan inuu qallocsanaado wahum bilaakhirati hum kaafiruun aakhirana way ka gaaloobeen ulaa'ika kuwaasi lam yakuunuu may noqonin mucjiziina fil ard ilaahay kuwa dhulka kaga baxsanaya in gaaban buu ilaahay ka qaban wamaa kaana lahum uma sugnaanin min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa min awliyaa taageerayaal difaaca ma leh yudaacafu lahum alcadaab cadaabkaa loo labanlaabaya oo ilaahay u laba jibbaaraya camalkooda daraaddii maa kaanuu yastatiicuuna samca may maqli kari jirin xaqa waxa lagu haystaa xaqaanay dhegow lahayn wamaa kaanuu yubsiruun manay arki jirin wamay arki karayn ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum waa kuwii naftoodii khasaariyey kuwaas wadalla canhum waxa ka lumay waayeen maa kaanuu yaftaruuna ilaahyaashay abuuranayeenay filayeen inay u shafaaco qaadaan laa jarama waxa dhab ah annahum iyagu fil aakhirati aakhiro kolka la ysugu yimaado hum iyaga uunba al akhsaruuna kuwa guuldarraystee dhab tahay waa iyaga ilahay saasuu kusoo gunaanaday subxaana waa faaqidaaddii qur-aanku uu faaqidayay dadkii diinta loo keenay ilaahayna ugu deeqay caalamkan iyagoo jooga ilaan dadka sideedaba nicmada u weyne ilaahay uu siiyaa waa diin iyo iimaan weyn taa hadduu qofku garan waayo oo uu idhaahdo nicmada u weyn malaha waa waa dad iyo duunyo iyo dahab iyo danaaniir iyo waxaa marinkiibuu seegayaa nicmada u weyn ee u baahan jeclada waa taa wey ta keliyaha haddii ay khatar kaa gasho geerida inaad tamanido la ogol yahay wey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qof idinka idinka midihi yaanu odhanin ilaahay u nafta iga jar ilaahay idil yuu odhanin oo ilaahay geerida u weydiisanin waayo dee noloshu waa kaydaad leedahayoo waxuunbaa kuu kordhaya fursad waa fursadaad hesho fursadiibaa kuu socota weliya waxbaa kuu kordhaya ilaa marka uu u yaabo diinta mooyaane marka uu diinta u yaabo markaa wuu tamaniyi karaa geerida oo waxaa odhan karaa allaahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii maa kaanat alwafaatu khayran lii ilaahay ow inoole haddii noloshu ii fiicanta ilaahay ow idiloo ifka iga kaxee ah, haddii aad ifitnaynayso diintu khatar iga gelayso marka saas weeyeoo halkaa hore markuu ilaahay ka soo waramay qofka diin iyo iimaan iyo xujo iyo daliil haysta waa ka awoodda badane in aanka kale la barbar dhigi karaynin ayuu dabeetana labadan qolo qaciido taasi waxayd qaciido guud faal sii saaray ilaahayo waa sii faalleeyay haddii aad u fiirsato markaa intanaynu carabka marinay dhowrka aayadood ilaa dhowr iyo toban tilmaamood ayuu ilaahay ka bixiyey kuwa gaalada ah tilmaamahani qaarkood waxay ka warramayaan wixii camal ay sameeyeen qaarna tilmaamahaasi waxa weeye jazaaga iyo abaalmarinta ilaahay uu mariyey intaasay isugu jiraan marka camalku waxaa ka ratibmaya abaalka ayaa ka ratibmaya mar walba qur-aanku labadaa wuxuu isu raacinayaa camalka laguu sheegayaaba waa inaad horay ka garataa waxa midhaha laga goosanayo fuudka laga cabayo nooca uu noqonayo in aad horay ka garataa markiiba laysugu kaalifaaqaya camalka marka haddaad u fiirsato tilmaamaha ay leeyihiin diinlaawayaashu tilmaamahoodii buu qur-aanku tirinayaa abaalmarintiina wuu tirinaya aakhira ay la kulmeen iyo filanwaa iyo uqaadanwaa iyo amakaag baa ku dhacaya layaab argagax ilaahay ow nacel qaala rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fii ma taraktu kallaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraa'ihim barzakh ilaa yowmi yubcauun ilaahba celi buu le eceli bal aan wuxuu soo badalaya wax badan baa isweydaartayoo waan gartay iminka eceli waa hadalna yidhi marka dadka muminiintana aayaadka soo socda saddex tilmaamood unbaabuu ilaahay kusoo ururiyay iyaga aayaddaa soo socotee saddex iyo labaatanaad saddex tilmaamood oo kooban ayuunbaabuu ku soo ururiyey oo labana camalkoodi yihiin midna abaalkoodii ay tahy waa manhaj kooban ood qaadan karaysood liqayso aanad ka baydhayn tilmaamahoodii baad tirsan marka waman adlamu miman iftaraa cala allaahi kadiban waa su-aal yaa ka dulmi badan qofka ilaahay ku been abuurtay marka iftilaa cala allah wuxuu noqonayaa wax aan diin ahayn oo qofku diin uu dadka uga dhigo had iyo jeer arrimaha caqiidada iyo arrimaha cibaadada iyo arrimaha camalka dee waxa ay dadka ugu baaqayeen ay lahaayeen aamina wuxuunu ahaa waxaan diinahayn qofkuna shay aan diin diinahayn hadduu sheego macnaheedu waa inuu ilaahay ka warinayo ilan diin ilaahay unbaa laga wariyaa laga sheegahaya ilaahay buu ku been abuurtay kaasaa ugu dulmi badan maalinta qiyaamaha iyagaa ugu ceeb iyo badan markiiba abaalkiiba ilaahay u raaciyey markuu dulmigii sheegay ayaa dulumaadka iyo gudcurku maalinta qiyaamaha ka dhexlayaabuu sheegayoo ulaa'ika yucraduuna calaa rabbihim wayaquulu lashhaad haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim ilaahay baa la horgeynayaa yucraduuna calaa rabbihim ilaahay baa loo bandhigayaa waa daruuri inuu qof waliba ilaahay hortago ilaahay sidee buu u kala xisaabinayaa sidee buu u qaabilayaa iyo miyaanay hawl ku lahayn iyo waxaasoo dhami sawirka maskaxda waxyaabahaasee soo maraya dee waa sawiraad ka malaysanaysa qof baniaadamo qof baniaadama la kulmaya laakiin ku xisaabtan addoommo ilaahay la kulmaya inay yihiin subxaanahu watacaala oo waxna aanu ku adkaanayn marka bandhigani kolka uu yimaado qofna waa qof walba waa loo bandhigaya ilaahay qofna ilaahay wuu asturaya qofna wuu fadeexadaynaya ka asturaadda istaahila ilaahay baa asturaya ka fadeexadda istaahilana ilaahay baa fadeexadaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku xusay xadiidkiisa qofka muuminka ah ee dembiga kooban leh ee dembigiisu aanu badnayn ilaahay baa soo dhaweynaya ina allaha casa wajalla yudni lmumina fayadacu calayhi kanafahu wayasturuhu min annaas ilaahay baa soo dhoweynaya dadkana wuu ka asturaya markaasaa wuxuu leeyahay atacrifu danba kada atacrifu danba kada atacrifu danba kada dembigaa ma samaysay maalin heblaaye meel heblaaye haa kaana ma samaysay maalinhiblaaye maalinhiblaaye haa markaa wuu aqoonsiinayaa waxalla wixii dunuub ahaaye uu qofku soo sameeye ee markaa uu garanayo waa la xusuusinayaa markuu dabeedna islaa wallahi halaagsanta mar haddii waxaaba lasoo qufay halaagsanta kolka uu isdhaacdo ayaa ilaahay waxau leeyay fa innii qad satartuhaa calayka fi dunyaa wa innii akfiruhaa laka alyawma adduunyadiina waan kugu asturay maantana waan kaa dhaafaya ile qofkani qof dadaalay buu ahaa biidn illaahi tacaala ilaahayna u hanuuniyey uma yucطaa kitaabu xasanaati kitaabkii wanaagiisa uu ku qornaabaa gacanta laga gelinayaa oo laleeyahay qaado oo kaarhkii qaaliga hawo kaasa jannada ku gal ka kaafirka ah aayaddan ugu soo qaatay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wayaquulu lashhaad haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat ullaahi cala alaalimiin fagaaraha ilaahaybaa khalqiga usuulkeena lasoo joojinaya daalinkii iyo faasiqii iyo kaafirkii marka ashhaad ciddii markhaatiyahoo dhan baa isugu daraysa markhaati iyo huruuf iyo nacdal iyo ceebayn alashhaad waa jamcu shaahid marka waxaa markhaati kacaya dee rusushii ilaahay khalqiga u diray malaa'igtiisii mu'miniintii intuba waa ila wixii meesha isugu yimi wa shaahidin wa mashhuud ama waa markhaati ama waa mid lagu markhaatiyey nacdashaana dushay uga tuurayaan haddaba nacdashan inuu qofkani mutaystay bay aayaadka dambe sii sharxeen bal hadda tilmaamaha eeg waa kuwii ilaahay jidkiisa dadka ka hor joogsan jiray jidka ilaahay waa islaamka islaamku wuxuunu istaahilaaun diinta islaamku waxay istaahishaa qofka in laguna dhiiriyo loona ammaano looguna yeedho laguna abaabulo laakiin in wax laga sheega waa jariimadii dembi iyo gaalnimo qul abilaahi wa aayaatihi wa rasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum buu lahay ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku dheeldheelaysa de waxbaha cudurdaaranina waa gaaloodeen bisariixi lqur'aan saasaa ilahay qur-aanka uu ku caddeeyey marka jidkii ilaahay bay doonayeen inuu qalloocdo oo aanu toosnaanin oo macnaha hawadooda iyo rabitaankooda iyo dhaqamadooda waxaasay usoo liixayusoo leexinayeen qur-aanka oy doonayeen inuu qur-aanku iyaga daba socdo halkay qur-aanka ka daba socon lahaayeen ayay doonayeen qur-aanka iyo diintu inay soo qallacsanto kuwaasi aakhirana way ka gaaloobeen kuwa noocaasa way kuwa nacdasha mutaysa haddaba waxaa lagu eedeeya waa diinla-aantaa markuu ilaahay qabanayo mucjisiina fil ardi maaha in badan buu inagu soo noqnoqdaa waayo dadka ama makhluuqu marka ay doonaan inay wax qabtaan walow kuwa u waaweynba ha ahaadeene de waa laga libdhaa <laughs> dowlad marbay maqaal bay kusoo qaateen sisile yamid ahayd ma hubee rajulun dida dowla wa dowlatun dida rajul ninkan odaygay baadi doonaan america ayay idhaahdeen nin cagsi u ah dowlad iyo dowlad nin cagsi u ah dowlad iyo nin isdaba wareegaya bay idhahdeen oo ninkii la heli la'yaha lasoo qaban kari la'yaha marka waa lagu yaqaanaa adduunyada walow kuwa waaweynba ha ahaadeen in laga libdho oo laga baxsan karo laakiin ilaahay subxaana watacaala si ha ugu soo hagaagin ilaahay sidaa ha ugu soo hagaagin oo ha odhanin waar dadkii laga libdhi jiray sidoodii oo kale yaan loogu soo hagaagina waxa uu ilaahay uu leeya wamaa kaana lahum ulaaika lam yakunuu mucjiziina fi lard wamaa kaana lahum min duuni illaahi min wliyaa waxyaabaha ay ku eedaysan yihiin waxaa ka mid ah maa kaanuu yastatiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun xaqa may maqli kari jirin manay arki kari jirin arrintaasi waxay ka sii xeel dheer tahay xaqii may maqlin manay arag way ka sii xeel dheertay tani iminka haddaad tidhaahdo shaygaa mana maqli karo mana arki karo maxay sheegaysaa dee muntahal buqd nacaybshiya halkii u dambeeyey inuu qofkani gaadhay ha itusin oo ha imaqashiinin aad baanu nacabahay wey saasay sheegaysa marka diinta ilaahay abateedumay haynin dad bukaan hayaabay ahaayeen xaq la sheegay iyo tawxiid iyo iimaan may maqli karayn manay arki karayn hay tusin wey halkaasay mareen waa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi naftoodiibay khasaariyeen ilaahay waxba ma yeelin islaamna waxbay ma yeelin oo diin macsuuma buu ahaa wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun wixii ay abuuranayeen aakhira isku qancinayeen ka filayeen way waayeen laa jarama annahum fi laakhirati hum lakhsaruun wuu ku celiya ilaahay ulaaika aladiina khasiruu baynu soo fahmnay haddana laa jarama waxaa dhab ah, annahum fi laakhirati hum lakhsaruun ereygaa suuratu naxlina wuu noogu soo noqon doonaa laa jarama bimacnaa xaqan waxa dhab ahun wey ama laadu waxa ay jawaabu tahay ficilka xun ee ay sameeyeenoo laa laa tafcalu dalik arrintaa ha samaynina jarama waxa xaq ahoo dhab ahoo jira inay aakhiro yihiin kuwa guuldaraystay sidaasa haddaba ilaahay waxa soo socda uu inoogu sheegaya sida waxa jooga oo kale yaa laga heli karayaa arintaa khatarta soo socota iyo mustaqbalka wax lagu lugaayo wax lagu liibaanayo in hortaada la keeno oo si eh, dhaba lagaaga warramo dee ilaahay unbaa laga heli karaya subxaanahu wa tacaala muminiintiiba haddaba ilaahay uu halkan iyagana ku ammaanay bayinada ku sugnaa bayinada rumeeyey markhaatigu u dhacay ammaantoodii iyo abaalkoodii ayaa ilaahay uu xusay bartaa iyadoo joogaa khalqigiisa ilaahay uu ku qiimeeyey ina aladiina aamanuu camiluu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camalka fiicanna sameeyey wa ahbatuu ilaa rabbihim ilaahoodana isu dhuldhigay ee u khushuuce isu yareeyey addoonnimada xaqiijiyey ulaaika kuwa qaaliga ah asxaabu ljanna jannaday la saaxiibihiin hum fiiha khaaliduun waanay ku waarayaan mathalu lfariiqayni labadaa qolaan idiin soo sheegay gaalada iyo islaamka tilmaantoodu waxay ka dhigan tahay buu ilaahay yidhi kalacmaa walasam dhegoole indhoole oo gaalka ah waalbasiiri waasamiic kuwa xarkaya wax maqlaya oo muuminka ah hal yastawiyaani maalan tilmaan ahaan miyay simayn idinkaa laydin weydiiye laa ilaahba ma sinna afalaa tadakaruun oo miyadaan haddaba cibro qaadanayn oo aydaan waxaa fahmaysaan jirin oo aydaan ilaahay ka gudoomanayn wacdigiisa subxaana wa tacaala ilahay baa wax sheega yaqaana subxaana wa tacaala addoomaha tilmaama yaqaan tabaaraka wa tacaala ilaa waa caqli isaguu abuurayoo mar hadduu isagu abuuray sidoo u qancinaya iyo sidoo wax uga dhaadhicinayo isagaa yaqaana dadkii muminiinta ahaa ee camalka fiican sameeyey ilaahayna isu dhuldhiga waahbatuu ilaa rabbi macnaha iimaankooda iyo camalkooda saalixa ahi waxa uu ahaa maca taqwa wuxuu ahaa maca alkhuduuci waalkhushuuc waxa uu ahaa maca alcubuudiyati lilaahi tacaala waa dad ogolaa inay ilaahay addoommo u yihiin wa ahbatuu ilaa rabbihim macnaha eh, khushuuc iyo khuduuc iyo addoonnimo iyo miskiinnimo macnahaasoo dhan baahi dhammaystiranoo qofkii inuu ilaahay u baahan yahay uu caddaysanaya u ahbatuu ilaa rabbihim sheegaysa cid kale isumay dhuldhigin cid kale isumay miskiininin laakiin ilaahay bay isu miskiininayaan kuwaas jannaday la saaxiibin waanay kuwaarayaan maxaaba hadhayba jannana way heleen waanay kuwaareen nicmad daa'ima bay heleen <clears throat> oo aan kala go' lahayn oo aan lagaba dhimanayn oon lagaba gaboobayn nebi maxamed markuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa uhi laa yamuutuuna walaa yahrimuuna walaa yamruduuna walaa yabsuquuna walaa yamtakhituun dhimashana ma jirto geeri iyo gabowna ma jiro waxalla wixii dadka dhibi jiray markay ifka joogaan ee duuf iyo saxare iyo gaadi iyo waxalaana ma jiro dhididkooduna waa udgoon oo halkaana wax qofka duruufahoo ka haysata wax jirkiisa ka soo baxaya ma jiro sawirka uu ka bixinaya rasuululaahi maxamed sala allahu caleyh wasalam jannada ilaah si kooban baa ilaahay u soo bandhigayo haddaba waa amhaasha qur aanka uu bixiyo siyaabaha uu dadku qur-aanku u baro iyo cuquusha basharka siduu u qanciyo ula hadla waxaa ka mid ah inuu hab tilmaam iyo hab mathal matalku waa shayga sawirkiisa oo la siiyo isagoo maxsuusah macnaha shaygii macquulka ahaa ee la fahmayay ayaa waxaa loogu ekaysiinayaa shay maxsuus ahoo mushaahadahoo la arkayo ishu ay markaa taabanayso gacanta la saarayo la arkayo ayaa loogu egaysiinayaa marka kaa loogu egaysiiyo la idhaahdo ka laguu sheegaya kanuu la mid yahay dee waxa weeya wuxuu u fahmayaa dadku si waadixa u wada fahmi karaya oonu ciddan ka qarsoomayn wa tilka alamhaalu nadribuha wamaa yacqiluha ila alcaalimuun qofka ilaahay aqoonsiiya laakiin fahmaya wa tilka alamhaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakaruun halkana ilaahay wuxuu uhi afalaa tadakaruun adigu maalkii dhagaysi iyo dhagaysi keliyaho fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa la eego la yaro dhadhamiyo oo lagu nafiso uun maaha arintu laakiin waa wax cashar lagu qaadanayo afalaa tadakaruun baa ilaha wy alfariqayn maalu lfariqayn maalu lfariqayn laba fariiq baynu soo marnay fariiqii naaraha iyo fariiqii jannada fariiqii aad qur-aanku uu soo sifeeyey dhowr iyo tobanka sifo uu kasoo tilmaamay iyo fariiqan saddexda sifo lagu soo ururiyay maca ee awliyada ilaahay uu jannada ku casuumay alfariqayn haadihi al waxaa lagu tilmaamaa waa cahdun dikriyun waa shay la isla lasoo sheegay weeye haddaba labadaa qolo tilmaantooda waxaad u qaadan karaysaa le waa tilmaane kal acmaa oo qola tahay walbasiiri wasamiici oo qolo kale tahay qolana labada sife horey leedahay waa qoladii hore ah qolada dambena labada sifee dambay leedahay alacma waa indhalaawi indhoole waa tafaa'uluun indhoole marka erayga sidiisa loo dhadhamiyo indhuu leeyahay weeye haddii lagu idhaahdo indhoole marka waxa weeye tafaa'ul in indhuhu u baxaanunbaa loo tafaaulayaa erayga sidiisa marka loo ego waa indhalaawe waa midaan indha lahayn acma waa kaa asamkuna asamkuna dhegoole maaha waa dhegalaawe isaguna dhagihiibuu la'yahay il hadduu dhagalaayo wuu maqli lahay isaguna waa dhaga dhagalaawe indhalaawe gaalka ku daah kan kalena muuminkiina waa basiir samiic ah labadiiba uu leeyahay marka bal adugu sawir ka qaado qof imika dam ah maxaanku idhaahdaa dhegana aan lahayn indhala aan lahayn bulshadeennu sida ay ula dhaqanta iyo culayska uu dadka ku yahay ilaa qofka ama waxbaa loo tilmaamaa ama waxbaa dhegta loogu sheegaa dadka had iyo jeer naafada ah ee ugu dhib badan bay ka mid yihiin dadka noocaasi saa daraaddeed baa lagu dadaalo bal qoraal iyo farahoo la taabta iyo siyaabo uun dee arinta taabashada uun xaasatulbas allams bilyad in gacanta uun waxa lagu fahamsiin karaa waa wax iska kooban min nicam illaahi tacaala haddaba qofka sidaas ahee kuwana arkaysaan ay labadaba aan dhegana lahayn indhalan lahayn dhibka uu leeyahay iyo faham la-aanta uu leeyahay iyo guuldarada uu leeyahay waxaa kasii badan ka aan indhihii qalbiga iyo dhegihii qalbiga labadaba isxidheen waxaa xumino wanaag buu yahay xumaantuna wanaag bay u tahay saasay arrimihiisu isu u dabarogan yihin ilaahay baa yaqaanoo dee inoo tilmaamay marka macnaheedu waxa weeyaan jidhkanina wuxuu leeyahay madaarigtaah dareemayaashaa qofka usoo qabanaya maqal iyo muuqaal ruuxduna waxay leedahay dareemayaal maqal iyo muuqaal usoo qabanaya qofka marka haddii qofka dareemayaashii qalbigu ay ka dhintaan uu ka daran yahay ka noocan oo kale tilmaantiisa laydiin dhiibay qur-aanku aad buu tusaalayaashaa u bixiyaa laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaaizuun wamaa yastawi alacmaa waalbasiir wala ulumaatu wala nuur wala dilu wala alxaruur wmaa yastawi alaxyaau wala alamwaat walaqad arsalnaa waanu dirnay buu ilahay yidhi nuuxa nabiga la odhan jiray ilaa qowmihi qoladiisii baanu dirnay innii anigu lakum idinka nadiirun mubiinun nadiir baan idiin ahay idiin digaya mubiinun digniintiisu ay caddahay buu nebi nuux ku yidhi dadkiisa allaa tacbuduu baa la igu soo diray ha caabudina ila allaaha ilaahay mooye cid kale ha caabudina towxiid baan la socdaa innii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa calaama yowmin aliim maalin kulul cadaabkii maalin kulul cadaabkii cadaabka dhexdhacayuu la kululya fa almala'u kuwii madaxda ahaabaa waxay yidhaahdeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobayoo min qowmihi qoladii tolkiisiya ah. ayaa waxay yidhaahdeen warniyo maa naraaka ku arki mayno ilaa basharan milanaa bani aadam nala midahoo kaluunbaad horta tahay wax kaleba ma ihid wamaa naraaka kuma arkayna ittabacaka iyaday ku raaceen ila ladiina kuwii unbaa dee ku raaco rakaabku ah hum iyagoo araadiluna noogu liitay baadiya ra'yi indhowgaradka ahaa een indheergaradka ahayn wamaa naraa lakum idinmana aragna isku kiin daro intiinanoo dhan idinma aragno calaynaa min fadlin wax dheeraada inaad naga leedihiinna ma aragno bal nadunukum kaadibiin warnimayo beenaalayaal baanu idiin malaynaynaa rasuulkii ilaahay waxaasuu yidhi waxaana waa lagu hurgufay marka qisooyinkii baa halkan ka bilaabmaya sidii caadaduba ahayd qisadii nebi nuux ayaa u soo horraysa waa qisaska dhinaca dacwadda tusaalaha ku ah qisada nebi aadam calayhi salaam isaga qur-aanku meelo dhowra waa ku sheegaa laakiin daabica habka ay u socoto iyo qisooyinkan nebi nuux ka bilaabmaya ay u socdaa ayaa yaro kala duwan oo qisadaas waxay ka warramaysaa karaamada ilaahay aadamaha uu siiyey iyo asalkii basharka iyo sida ibliis uga faa'iidaystay iyo waxyaabahaas iyo awoodda ilaahay insaanka uu ku abuura iyo waxyaabahaasay ka warramaysa laakiin qisadani waa qisaskii laga kasbanaya ilaan rususha waxa u horreeyay nuux nebi aadam waqtigaa uu joogay wuxuu ahaa uun nebi unbuu ahaa maadaama dee shirki iyo gaalnimaba waqtigaa jirin waqtiga kufriga iyo gaalnimadiiyo ilaahdiidku uu soo bilaabmayba ahaa waqtigan nebi nuux sidaa daraaddeed baa rasuulkii ugu horreeyay u ahaa markaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii khayrka uga dambaysa ee dhaxalkiisa sii wadaaba shayga ay ka kasbanayaan casharada dacwada iyo diinta ilaahay fidinteeda iyo sabirka lagu sabrayo iyo dugsashada la dugsanayo waxa ka bilaabmaya qisada nebi nuux iyo kuwa ka dambeeya dhowrka qise ee ah aynu arki doono markuu qofku qisas ka arko sunnada dacwada iyo diinta ilaahay ayuu dabeecaddeeda la qabsanayaa ficil xubino dhibi maayo hadal xubino dhibi maayo hankiisuna yaraan maayo in yarna ku mooraal jabi maayo nebiguna sida eh, qisaskani ay dadka waxu tusaalaynayaan ayaa asxaabta garaadkooda iyo shucuurkooda wuxuu ugu xidhi jiray dadkii saalixiinta iyo awliyadii hore maalin maalmaha ka mida ah ayay u yimaadeen asxaabtu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wakhtigii tirada isaga rumaysa ee muminiinta haba ay yaraayeenba ay fara ku tirisahaayeen isagoo kacbada harhkeeda eh, fadhiya ayay nebiga u yimaadeen dabeedna waxay dhan alaa tastansiru lana alaa tastansiru lana miyaad ilaahay gargaar noo weydiinayn miyaad sababtan ma aha dhibkii nagu batay way calancaleen way cawdeen markaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu uga waramay waxba idinma gaadhin arrinkiina waa sahlan yahay laakiin waxaa jira buu uga warramay walaalahoodii hore iyo dhibka lasoo soo gaadhsiin jiraee diin iyo iimaan iyo islaamnimo kusoo gaari jiray ayuu markaa uga sheekeeyay nabigu midba si loo diri jiray mid bishaardhakada laga kala jeexi jiray iyo mid jidhkiisa waslad waslada jiray marka shucuurkoodu iyo aafaaqdoodu kor u qaadaya marka qisasku had iyo jeer cibarka faraha badan iyo duruusta laga qaadanayo waynu arki doonaaye oo halkoodaynu midba ku sheegi doonaa insha allahu maa tayasara lana qisadii nebi nuux ayaa usoo horeysa abulbashar thani nebi nuux baanu dirnay waa dhabnimo waa xaqiiqo jirta weeye marka sidii nebi nuux loo diray ayaa rasuululaahi maxamedna loo diray ambiyadaa hore haddii la qirsanaa risaaladooda isagana ha la qiro waxa loo diray qoladiisii wuxuu u sheegay markiiba inuu rasuul yahay innii lakum rasuulun innii lakum nadiirun mubiin waa inagii hore u soo xuseynoo dhaqanka iyo sunnada iyo wacdiga ambiyada ayaa sidaa isu daba socda awalan inuu u caddeeyo risaaladiisa iyo wadiifadiisa innii lakum nadiirun mubiin inuu u caddeeyo waxa uu wado dhan shayga asaaska u ah ee ilaahay xaqa u addoommaha ku leeyahay ah an laa tacbuduu ila allah inuu u sheego kaa hadday diidaan diin iyo iimaan hadday diidaan waxa ay ka dhaxli doonaan waa arrintii waciidkii innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim marka lafdigan aliim wuxuu ku sifaysan yahay yowmin sidaad arkaysa xarakada icraabka ay iska raacsan yihiin marka maalin kulul cadaabkii maalinka maxaa kululeeyey dee cadaabka dhexdhacay ayaa kululeeyey marka maalinku wuxuu la kululaya cadaabkaa kulul maalinkaa dhexdhacaya laa basa markaa inuu sifada saa u qaato haddii la ydhaa cadaabko maftuuxa laftiisu sifo u yahayna wuxuu noqon karaa baabulmujaawara nimankii mala ahaa mala horeynu soo sharaxnay ummad walba kuwa ugu dhugdhuglaysan ee dhaqaalaha iyo madaxtinimada iyo kelmadda iyo arinka iyo waxaa isbida inay yihiin waana had iyo jeer kuwa inkaaruhu halka ay ka qodax qaataan ummadu waa kuwa oo ummadda dadka hormuudka u ahay hadday yihiin dad wanaagsan ayay leedahay ummaddaas rajo fiican bay adduun aakhiraba leedahay laakiin intii hormuudka u ahaa hadday yihiin inta ugu liidata ama ugu faasiqsan ama ugu daalinsan ama ugu diin nacab hadday yihiin ummadaasi waa rajo la-aan dadka waxaa laga eegayaa inta hormuudkooda ah ayaa laga eegaya nimankii way eedeeyeen iyagoo qoladiisiiya min qowmihi waxay tilmaamaysaa qur-aanku uu soo celcelinayaa dadku hadday cid wax ka qaadanayaan kay isxigaan ee tolkooda ee luqadiisa ay fahmayaan ee taladiisa iyo nasiixadiisa ay ku kalsooyin bay wax ka qaadan lahay kaa kuwa wax ku diiday cid kalena wax kamay qaatan bal waxay ku eedeeyeen eeg maa naraaka ilaa basharan milana wamaa naraaka itabacaka ila ladiina hum araadiluna baadiya ray wamaa naraa lakum calayna min fadlin bal nadunkum kaadibiin afarta arrimood bay waase halkaa waxaad kaaga aragtay malaah madaxyaweynta shaydaanku siday u fikiraan baa tan ah wakhtigaa nebi nuuxoo dee intee oo sannadood laga jooga siday u fikirayeen kuwaa mala'aas ayuuba mala'a ah iminkuna u fikiraa dadka diintii ee imaanla madaxda ku ah sidanoo kaleunbay u fikiraan waxay yidhahdeen niyo horta bashar baa tahay dee haddii rasuul la soo dirayo rasuulku noocaaganoo kale inuu noqdo mayahay nin raashinka cunayo sharaabka cabayo maa lihaada rasuul yaakulu acaama wayamshi fi laswaaq so iska luglugaynaya una baahidayadii oo kalele bilcajaa'ibahoo nooc kale ah ayaanu filaynay yaa yidhi taa lamaba hayee rasuul nooc kalea ah maba hayaan laakiin waa abuurasha midda kale waxay eedeeyeen ciddii raacday waa nidaamu tabaqaat weeye dadka ilaahay in la kala sooco oo qofka adduun badan haystaa ama adduunyada iyo bilicdeeda ku muuqdana kor loo qaado ka diiniyo imaallana ee adduunyada ka faramadhanna hoos loo dhigo nidaamu abaqaat bay ku dhaqmeen oo waxay yidhaahdeen war kuwanku raacay waa araadilunaa baadiya ra'y araadilsha waxay ujeedaan waa kuwii masaakiintii iyo fuqaradii iyo shaqaalihii iyo maatidii iyo dee kuwaasaa ku raacay dhaqanka ambiyaduna ama sunnadooduna waxaabay ahaydba iyo soo jireenka la arki jirayna inay kuwaasi un horeeyaanba ninkii hiraqle la odhan jiray romanka nimankii reer yurub madaxda ka ahaa marar badan baynu soo celinay qisadiisaas cibrada ku jirta daraaddeed abu sufyaan oo wakhtigaa aan islaam ahayn buu la doodayoo wuxuu ihi maxamed kan la idiin soo diray risaalada sheegtay su-aalow waraysigii dheeraa uu la yeeshay unbaa intay naga khusaysa aynu ka soo qaadanayna yaa raaca bal cidda atbaacda u ah ee markii u horraysabay rumaysay ee raacday waa ayo ma waxa raacay dadka waaweyn ee acyaanta ah ee ishu qabanayso mise waxa raacay adoomihii iyo masaakiintii mee taa dambe weeyaan buuli oo dadka ducafada la bide addoomaha iyo masaakiinta iyo dadkaasaa raacay buuli ha marka faqaala hiraqle hum atbaacu rusul kuwaasaa weligoodba rususha raaci jiray mar walba markhaatiga uu furayaa waxa weeye wax risaalada rasuulka cadaynaya inuu rasuul yahay oo cadaynaya oo cadayn markii u dambaysay natiijadii wuxuu ka dhigay haddii maalma lasii jooga buui halkaa imika aan cagaha ku haya mar marwuu ka talin doonaa buui sidaa aad sheegtay hadday tahay waaya waxaa markaa la isweydiinayaa maxaa keenay kuwanina inay ka hadhaan kuwanina inay raacaan kuwani qaladlayaal baan ahayn dadkan ducafada iyo masaakiinta ee mujtamaca caadiga ah waan loo hoosaynin waxbaan u hoosaynin laakiin kuwan waa la weheliyaa oo intaa yara ay ah haystaane arrin iyo adduunaba waxay isleeyihiin wallaahi isbedel yimaado arma intiina lala fuqaa intay ka fikirayaan waa inta armu kursiga la waayaa arma waxa xaqdarada aad ku haysatay leen qofku naftiisa been uma sheegi karo almala waa dadka dadka dulmiga ku dul saaran weeyo wuxuu dareemayaa waxaanu lahayn inuu hayo marka haddii cadaalad iyo xisaabtan iyo isbedel yimaado wallaahi halkaa waa laysugu imanayaa buu leey sida ahaan mayso dabeetana wax walba adir weeye inaga moos waxlaba inaga jooji weeye marka baadiya ra'yi dadkiibay saa weedeeyeen cadaaladda iyo xaqul insaankuna waxa weeye insaanku waa insaan laakiin qiyamkiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa lagu qiimaynaya ee laguma qiimaynaya keedaa qaxweeye wax burburanaya marka araadishuna waa dadka ducafada ah baadiya ra'yina waxa weeye qofka ra'yigiisu gaaban yahay indhowgarad iyo indheergarad indhakugaraadle iyo indheergaradna waa la ydhaa marka waa nooc dee indhakugaraadlaa bay yidhaahdeenoo wixii dhawaaqaba u jiibinaya laakiin anagu noocii dee waxaanu nahay indheergaradka ahaaye tacliintii aqoonta lahaaye afkaar waxaasaa laysku qanciyay hadallada ibliiska dhex odhanayo arrintanina arrin aragti dheer iyo waxaaba u baahan maahae diinta ilaahay uu rususha ku soo diraa waa mid waadixahoo cad oo la doonayo qofka miyiga jooga iyo ka odayga ah iyo ka habarta ah iyo ka da-da yar iyo ka mutacalimka inay isku si u fahmaan haddii dabaqad gaari huun waxyigiiyo diinta ay fahmi lahayd dadka intii kale dee macalimiin bay u baahanayaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala miisada uu waxyigiisu leeyahay waxa ka mida ah iyo shayga dheeraadka ah uu leeyahay inay cid waliba qaadan kartay fahmi karto arinta kale sheegeen waxa weye wamaa naraa lakum calaynaa min fadlin dee dheeraadba ma lihidin xidiga ma lihidin ma lihidin taaj idin saaran kuraasi iyo gaadiid ma lihidin madaxtinimo ma lihidin annagu waxbaanu leenahay maxaana dheertihiin weli waxa wax lagu qiimaynayaa waa hayntii adduunyada weli wax lagu qiimaynaya iyo nidaamkii dabaqaadka ayaa weli lagu socdaa waar arrin iyo adduun iyo awood maxaad haysaa baydhe maxaadna dheertah ilaa waa inaan waxna dheeraataaba ninka meesha madax ka noqonaya ninka ka talinaya ninka waa inuu boqortinimadiisu weyntebadha halkaasay watarka ka garaacaya dabeetana saasay u eedeeyeen qaala markaa nabigani waxau ihi yaa qowmi tolkayow ara'aytum waxaa iga warantaan in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin shay cad haddaan haysto waa waxyigiiye min rabbi ilaahayga xaggiisa haddaan wax cad ka haysta ka warrama wa aataanii ilaahayna wisiiya raxmatan min cindi naxariis xaggiisa ka timid oo nebinimo ah fa cummiyat calaykum oo dabeetana laydinka daboolay balka warrama anulzimukumuuha oo madaxaanu idinka gelinaynaa waanu idinku qasbaynaa wa antum lahaa kaarihuun idinkoo diidan wayaa qawmi talkayow laa as'alukum calayhi maalan waa risaaladan adduun idinkuma weydiisanayo oo fii aan idin weydiinayaa ma jiro in ajriya ilaa cala allah mashqaayadaydu ilahay bay saaranta wamaa ana aniguna mayhi biaaridi aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa mid eryaya aaridku waa mid eryaya mayhi saa sheegaysaan ee codsanaysaan aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeye eryi maayo innahum dadkaa ilaahay rumeeye mu'miniintahay mulaaquu rabbihim ilaahooday la kulmayaan qiyaabaha walaakinii araakum war waxaan idinku arkayaa qawman tajhaluun qolyo jaahiliina baati wayaa qowmi tolkayow buu leeyay nebi nuux man yansurunii min allaah oo ilaahay ayaa iga difaacaya iga heelinaya in daradtuhum haddaan celiyo ilaahay waa i hurranyooga qabanaya ayaa iga celinaya afalaa tadakaruun war miyaydaan waantoobaynoon qalbigu soo dabcayn sidaasuu nebigaasina ula dooday nimanka iyaga waxaad alkaa ka arkaysaa markeeda horeba qofka daaciga ah ee rusushan ku dayanaya hadyigooda hayaa muuqaalkiisa iyo maqaalkiisa hadalkiisa iyo muuqaalkiisuba wuxuu u yaalaa inuu yahay qof gurmad ah waa gurmad gurmad deg dega dad halaagsamayuu gurmad u yahay dad xanuunsanayuu dabiib iyo dhakhtar u yahay dad iblayska xaystay buu ka soo reebayaa marka xikmad iyo laxejeclo iyo naxariis iyo hadal macaan intuba waa lagama maarmaa qofkaasi ama ha rumeeyo ama yuu rumayni ma aha qof jecel inay dadku halaagsamaan iyo inuu sii didiyo iyo inuu hargaha u tuuro midnaba maaha dee fircoon baa la leeyahy u taga nebi muuse iyo haaruun oo faquulaa lahu qawlan layinan bal hadalka u dabciyo hadal wanaagsan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana oo macnaheedu iyo dadka qofka qalbigiisa in la hanto oo qofkan hadduu xumaan samaynayo isaga laga khajiliyo macnaha xumaanta uu samaynaya marka loogu dulqaatee lala wadi waayo arrintii ay u muuqan weydo arrin shakhsiya ay ugu muuqan weydo bal isagaa khajilaya markaa dabeedna qofka waa in la taabaa oo la qanciyaa qalbigiisa halkaas wey erayada uu isticmaalaya yaa qawmi baa soo noqnoqonaysa waar ilmaadeerayaan waar tolkayow soo lama yidhaahdo ilma adeeraya war ina adeero markaad qofka leedahay war walaalow macnaheedu waxa weeye waryaa haddaad tiraa way ka duwantay farqigaa u dhexeeya eray hanjabaadi ay ka muuqatay eray naxariisa ay ka muuqatay war tolkayo war waxaa iga warantaan haddaan bayina haysto bayina marka waxa weeye bayinadu waa burhaan iyo daliil waa waxyiga iyo had iyo jeer mucjisaadka ilaahay uu siiyo nebiyaasha iyo rususha ee u markhaati furaya bayinadu waa shay qofka u kala cadayn karaa waxaanuu qofkani sheegayaa inuu yahay wax jiro inuu shayga cadaynayaa la idhaahdaa marka bayino waan haystaa naxariista ilaahay weysiiyo waa nebinimada nebinimaduna waa naxariis weyn wey labadaaba waan hayaabuule halkaa waxaad ka aragtay cidda ilaahay dariiqiisa haysa diintiisa ku soconaysaa waxay wax ku qiimaynaysaa ma aha wixii kuwaa hore nidaammu dabaqaadku qoladaasi ay ku soconayeen ma aha laakiin waxaa lagu soconaya oo quwada iyo qiimuhuba uu yahay daliilka iyo xujada iyo xaqa haysashadiisa waad arkaysaa iyagu say u qiimeeyeen iyo isagu suu hadlayaa kala duwan marka bayinana waan hayaa naxariisna meesha way taallaabeen war diin iyo daliil baa yaalla iyaga dunyadoodii waa laysla dhaafay saa u qiimaynaysaan ka daaya halkaa ka eegina halkan way halka laga eegaya tiina waan hayaa oo marka laga hadlayo erge ilaahay iyo rasuul dee waanu labadanba wataa markaasaa waxau ihi fa calaykum waa la idinka damsiiyey waa idinka qarsoontay ibliis baa idinka qariyay inay idiin muuqato bayinadan iyo naxariistaniba marka anulzimukumuhaa waxay tilmaamaysaa ma annaga ayaa idin kasbayna oo idinku ilhaaminayna oo idin hanuuninayna oo qalbigiina dee miyaanu qasab ku gelin karayna macnaheedu waxa weeye wadiifadayda ma aha inaan dadka qalbigooda qasabka hanuunka ku geliyo on ku qanciyo idinkoo nacaya yaa qawmi ayuu ku celinayaa mar kale aan ma jiro in ajriya ilaa cala allah rususha aad bay ugu soo noqnoonaysa qul amaa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin sidaa dadka ku dhadaalaya oo sideedaba qofkan adduunyada nin adduunyo haddaad adduunyo la soo qaadda ka war nin adduunyo haddaad adduunyo ku xidho halkuu marayaa dee nin waa nin meesha wax lagu weydiiye waa meel laga qaniinay waa taynu lahaynoo sollada keliyaha uu qabsanayo iyo halka keliya ku marmarsoonaya wixiisaa qaaliunbuu ka bilaabaya wixiisa ayaa qaaliya mudhaskanu sameeyayo takhfiid markaasuu ka bilaabaya intaa iskama bixin karayno raalli naga ahaw nin adduunyo haddaad adduunyo weydiisa halkaasi arrinkiisii ka dhacay markaasaa dabeedna dee nin marmarsoonaya waa inaan lala soo qaadin <clears throat> lidaalikba had iyo jeer dacwad diin faafinteedu waxa ay mar walba inta adduunyo laga maarmi karo in laga maarmay ku xaraka roonta wuxuu uga jawaabay arintii ahayd weerarkii ku dhacay mu'miniintii isaga la socotay ilaa waa la ataagay ummadaha had iyo jeer shisheeye marka ay doonayaan qofka inay ka guulaystaan rakaabkiisaa laga reebaa taageerayaashiisaa laga reebaa cidlaa la joojinaya markaasaa lagu cabbi karaya calamulislaami maanta maxyaabaha laga adkaaday waxaa ka mid a ah, waxaa la kala saaray qiyaadada iyo shucuubta dadka qiyaadadooda ah ee hogaamintooda ahi meel bay taagan yihiin shucuubtooduna meel bay taagan yihiin halka ummadaha gaaladu shacbigooda iyo iyagu ay isla jaanqaadayaan ama ayn odhan karnaba shacbiga qiyaadada iyo madaxda xukuma ninkan isaga ah ama meeshii boqortooyu ku haysta ama dictator buu ku haystaa ama dariiqaxa aan xalaal ahayn buu ku haysta kow taageerada mujtamaca kama haysto laakiin taageerada wuxuu ka haystaa ummado shisheeye ayuu taageerada sanadkiisu waa khaarij iyo daakhili maaha aha markay caynkaa noqoto furihii iyaga haya sanadkaa khaarijigaah ayaa furihii haya marka waxaa la leeyahy sidaa miyaad yeeli mise kuwan kugu kacsan ee dhakada aad kaga fadhiday baanu kicinaa mee waan yeelayaa buu leeyahay waan yeelayaa hadduu diiduu isxariifiyo dee mid kaluunbaa loo dhiibayaa kuwii soo maqiiqnaa isaga riixayeen waa qadiyada aynu odhan karno ciraaq markii ay weerareen dee qiyaadadii iyo waxaa kala go-ay shacbigii iyo qiyaadadii iyo ciidankii difaacaya waa arrinta lagaga baqaya baynu odhan karnaa nimankaa shiicada eraaniyiinta markay faallaynayaan waxay yidhahdaan waxa isku duuban shacbigii iyo qiyaadada shacbigii iyo qiyaadadii ayaa wada socda oo meel ku wada dhimanaya marka ummaddu marka la doonaya in laga adkaado kala manhaj baa laga dhigaya waa macnaha laba kala aragtiyood laba qolo aan islahaynoo isku kaban laba qolo isdulbaxay kan waa barasayd ku dul buu kani noqonaya waa meel iin ah oo si khatara ah maarag marka mushkiladaasi waa mushkilad asaasiya oo ay la maagaan cadowga shisheeye mar walba dadka muslimiinta ah sidaa daraaddeed bay dooneen nimankan gaalada hanuuc si ay uga aarsadaan taageerayaashiisa inay gaar ula baxaan isagiiyo taageerayaashiisii baa laga dhex adeegaya deedna horta intani waa ducafaa nooc kula jaanqaadi karaya ma ah kuu soo dhowaan kari mayna iyaga iska saar bal waayo markuu intan didiya iyana ay diidaan xaguu marayaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam taasoo kale ula yimaadeen markaasa waxay dha annaga quraysh acyaanteedii baanu ka midnahayoo dee niman muuqdo oo madaxahoo maallahoo carabi taqaanaanu nahay oo cadarkiiyo udgoonku uu sidaa uga soo kankamayo bilic leh ayaanu nahay marka noocan iska addoomaha iyo masaakiinta haddiina lagu agarko haybadayadii waxbaa u dhinmaya arrinka waynu isla gorfayno wuxuun baanu kaa yeeli horta noocan fogeyn intaasoo aayadood baa ku soo degtay nebigoo lagu canaananayo oo ilaahay uu leeyahaa eryin waaya suuratul iyo suuradaha kaleba waad ka ahrii karaysa tiibuu ka jawaabay weliba uu ku laba celinaya wamaa bidaaridi ladiina aamanuu qof iimaan leh dadka waxaan ka doonayaa waa iimaan kii iimaanka yeeshay sidaanu eryaa ilaahay baan la kulmayaanoo aakhiro xisaabinaya innahum mulaaquu rabbihim laakiin idinkaa jaahiliina waa run jaahilku ma garanayo xaqa qofka uu leeyahay muminka ah aljaahil hada maa yacrif wuu sii adkeeyey arrinkiio wayaa qawmi man yansurunii min allaahi in daradtuhum haddaan eryo ilaahayaa iga qabanaya waryaa ilaahay iga hiilinaya man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadiidkii saxeix ahaa ee xadiisulqudsiga ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka soo wariyay inuu ilaahay yidhi weli aan leeyahay kala colaatama dagaal ha qabo weli awliyada ilaahay ka midoo saalix oo wanaagsan qofka igasoo weerara anigaa dagaal ku qaadaya sidii ribacunaha ayaa ilaahay uhi dagaal xarbi baa ilahay u sheegay marka ilaahay wuu hayaa waa y qabanaya kabtay ma yeello wey haddaan awliyada ilaahay isku taabtay iyo muminiinta iyo saalixiinta in daratu afalaa tadakaruun waaya arrimo ay ka doonayeen buu markaa ka dooday awood aanu lahayn aqoon aanu lahayn adduun aanu haynin inta inaanu midnaba sheeganayno mutakalif aanu ahayn ayaa uu markaas halkaa ku difaaci doonaa manhajkiisii iyo xaqii uu ku doodayay buu sii adkaysanayaa markaasaynu ka arki doonaa insha allah wallahu subxana wa tacala